بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa boga boqol iyo toddobiyo toddobaatan buu ka bilaabanayaa boqol iyo toddobiyo toddobaatan waa naaibulfaacil ayaynu ka warramaynaa ama naaibulfaacilka ayaynu ka bilaabaynaa haddaba markaan doonayno naaibulfaacilka inaynu ka bilowno ama cashirkeennu uu naaibulfaacilka noqdo naa'ibuulfaacilku tacriif buu leeyahay asbaab faacilka loo jaraana way jirtaa amsilo iyo tusaalayaalna waa leeyahay axkaamna wuu leeyahay aqsaamna wuu leeyahay icraabna waa leeyahay ficilkana isbedello ku yimaada ama ku dhaca ayaa jira haddaba culima waxaan doonaynaa naa'ibulfaacilka inaynu ka bilowno tacriifuhu baa u horeeya tacriifka naa'ibufaacilka tacriifka naa'ibufaacilku inooguma qorno kitaabka waxaa loo yaqaanaa huwa huwa ismun baa la yidhaahdaa huwa ismun naa'ibu faacilku waa ismun marfuucun waa ismi marfuuca oo la rafcinayo waa ismun marfuucun dukira waxaa la sheegayaa qablahu isaga ka horna ficlun mabniyun lilmajhuul ficlu mabniyu limajhuul waxaynu qaadannay ismu faacilku inuu naaibu faacilku inuu ismi yahay naaibu faacilku waa ismi waxa inaga hadhay markaynu ismi ka dhigno ficil iyo xaraf baa inaga hadhay oo halkaa qaydkaa ismiga ah ficil iyo xaraf baa inaga hadhay naaibu faacil ma noqdaan marfuuc baan ku idhi ismigaasi sariix iyo muawalba uu noqon karaa marfuuc baynu nidhi saddex baa isla soo gelaya marfuuca in lafdiga laga rafcinayo oo lafdan uu ka rafcisan yahay iyo in maxalka laga rafcinayo oo maxallan uu ka rafcisan yahay iyo in taqdiirta laga rafcinayo taqdiirta in laga rafcinayo oo taqdiirta uu ka rafcisan yahay waa naa'ibulfaacilka saddexdaa qaybood saddexdaa qaybood ayuu isla soo hoosgelayaa ama warka naa'ibu faacilku wuxuu ku soo khulaasoobayaa saddexdaa qaybood inaynu eegno waxaynu qaadanay tacriifkiisu inuu ismi yahay ficil iyo xaraf baa iga baxay inuu marfuuc yahay mansuub iyo majruur baa iga baxay marfuuca waxa soo gelaya ama lafdan ha ka rafcisnaa marfuuca waxa soo gelaya lafdan inuu ka rafcisan yahay iyo maxalan inuu ka rafcisan yahay iyo taqdiirta inuu ka rafcisan yahay dukira qablahu ficlun ficil baana hortii la sheegaa mubtadihii iyaa iga baxay khabarkii iyo oo ficilkama horeeyo ficilka oo mabniyun lilmajhuul majhuul laga dhigay waa ficil majhuul laga dhigay oo muqayaru siiqa ah amaa mabniyun lilmajhuul ah ayuu inoo noqonayaa waa muqayaru siiqa ama waa mabniyun lilmajhuul waa ficilka aan doonayno inaynu ku rafcino weeyaan ee naa'ibu faacilka qaadanaya naa'ibulfaacil tacriifuhu tacriifka waynu ka tagnay oo inooguma qorna asbaabu xadfi lfaacil haddaba culima waxaa kaloo jira asbaabtaa inta aanan bilaabin waxa kaloo jira oo halkaa inooga soo khulaasoobaya halkaa waxaa ka soo khulaasoobaya intaanan asbaabta bilaabin horta ficil naaibu faacilka marka aan ka warbixinayno een odhanayno waxani waa naaibu faacil bal u fiirso naaibu faacil imise magaca buu leeyahay laba magac ayaa la ysku qabtay qole waxay yidhaahdeen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waxay qolo yidhaahdeen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu lam yusama faaciluhu mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu qolo magacaasay qaateen oo cashirkeenani magacaasu leeyahay bay yidhaahdeen waa mafcuul horta marka koobaad waa mafcuulu ladii mafcuulkii lam yusama faaciluhu aan faacilkiisa la sheegin ee faacilkiisa la xadfay qolena waxay idhahdeen magacan waxa ka fudud naa'ib اlfaacil baa ka fudud naa'ib اlfaacil ayaa ka fudud kii faacilka naa'ibka ka ahaa labadan magac baa la yidhi haddaba hala tartansiiyo iyahumaa axsan wa afضal wa ashmal wa aغna wa amnac labadan magac yaynu qaadanaa lix boqoloo sano magacaasaa la isticmaali jiray muddo lix boqoloo sano ah magacaas ayaa la isticmaali jiray mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu kutubtana kaa ayaa ku qornaan jiray maxamed ibnu maalig markuu lix boqoloo sano kadib yimid qarnigii toddobaad marka la marayo ayuu magacan soo kordhiyey waa maxamed ibnu maalig baa magacan keenay naa'ibulfaacila labadan baa la tartansiiya waxaa la shay marka la dooranayo ama shay marka la fadilayo horta maxaa lagu fadilaa waa su-aaley waxaa lagu fadilaa qaacidada tidha khayrulkalaami maa qalla wadalla khayrulkalaami maa qalla wadalla hadal waxaa ugu wanaagsan khayrulkalaam maa qalla wadalla hadalka ugu yar maa qalla wadalla khayrulkalaami maa qalla wadalla waa qaacido lagu kala bixi karo khayrulkalaami maa qalla wadalla waa inuu shaygu yar yahay wadalla macnana uu leeyahay uu dalaalo leeyahay labadaa magac keebaa qaaciidadaa waafaqaya keebaa qaliil ah dalaalana leh akhsarka lixda boqol sano kadib la bixiyey kaa ayaa la rajaxay markaa waxaana lagu rajaxay lihaadihi اlqaacida oo la yidhi khayru اlkalaam maa qalla wadalla hadal waxa ugu khayr badan ka yar ee dalaaladana ee macno kutusaya ayaa hadal ugu khayr badan waa qodobkeenna koobaad xagga ashmaliyada marka la eego mafcuulku waxaa soo gelaya eeg magaca hore horta asalba waxana aynu faacilka loo yaqaana afar qodob baa isla soo hoosgelaya afar qodob ayaa isla soo hoosgelaya waa mafcuulku waa ka mid mafcuulku waa mid masderkuna waa mid darafkuna waa mid jaariyo majruurkuna waa mid jaarun wamajruur jaarun wamajruur waa mid haddaba markaynu afartaa qodob hayno bal hadda aad eega mafcuul waynu haynaa oo masdar waynu haynaa oo daraf waynu haynaa oo jaarun wamajruurun baynu haynaa afartaa qodob afartuba afartuba sidaynu arkayna kan hoose way noqonayaan oo magacaaba yeelanayaan afartuba naaibulfaacil ma kelaya ka faacilka wakiilka kaa weeyi mafcuulkani faacil wakiil wuu ka noqonayaa masderkuna faacil wakiil magacan wuu ku rumoobayaa darafku waa naaibu faacilo faacilbu wakiil ka noqonayaa jaariya majruurku laakiin haddii magacan la eego afartaa ayuu qaadan karaya magacaas yaa ku magacaaban afartaa ka u sarreeyo oo qura ayaa magacaas ayuu taabanaya maxaa la waayey markaa saddexdii kale ayaa baxaya oo magacaa ka baxaya xaggaana waa laga eegayo kaanaa fiicnaaday markaa xaggaana dhinac kale hadda eeg ficilku hadduu laba laba mafcuulu bihi qaato ficilka acdaa oo kale hadduu yahay acdaa muxammadun waa faacilkii caliyan waa mafcuulkii koobaad qalaman waa mafcuulkii labaad laba mafcuul buu ficilkaasi leeyahay acdaa muxammadun caliyan qalaman ma idhahaysin hadda ficilkan aadaca muxamedun caliyan qalaman laba mafcuulu bihi bu acdaadu qaadatay haddaan majhuul ka dhiga sideenu ku dhawaaqi waxaan odhanayaa maalan ucطiya caliyun qalaman macnihiina muxuu noqday ucطiya caliyun qalaman baan idhi cali waxaa la siiyey qalin faacilkii baan xadfay maxamed ahaa yaa naa'ibu faacilo oo magacan ku rumoobaya caliyo qura waana ka loo baahnaa qalamani le sideedii horunbay mansuub u ahaan hadduu mid mafcuulna laakiin haddaan mafcuululadii lam yusame faaciluhu idhah bal macnee waa mafcuululadii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisi qalaman mayna mafcuul ahayn aan faacilkiisii la magacaabin loomana jeeda kan qalinkani naayufaaci sinaba ku noqon maayo oo de waaba mansuubde naayufaacilkuna marfuuc buu ahaa haddana magacaa hore jaamic ma aha oo saddexdaa hoose ayaa baxay maanicna ma aha oo kanuna manciyeynin oo iska soo hoosgelaya naaibu aacil hadii la dhahna ka faacilka wakiilka kao caliya unbaa soo gelaya kolka labada magac may noo muuqataa culimo inay aad iyo aad muhimadooda ay u leeyihiin oo magaca naaibulfaacilka ihi uu ka wanaagsan yahay magaca mafcuuladii lamusama faacilu aynu nihi intaasi waa sababaha labada magac lagu kala doortay sababtaa haddaan ka soo gudbo labada magac lagu kala doortay waxaan u soo gudubnay sababtaa waynu ka soo baxnay oo intaasoo soo dariiq ayaa magacaa lagaga cawday lixda boqolee sano la isticmaalayey lagu dhaliilay waynu ka soo gudubnay taa waxaan u soo gudbay faacilka marka la xadfayo sababta keena in la xadfo faacilka waa la xadfaa baynu oo cashirkeennii hore waxaan soo marnay sideed jeeroo faacilka la xadfaa cashirkeenna faacilkuu ku dhammaaba ahaa sideed jeeroo faacilka la xadfo waa ka inoogu qoran sida aad arkaysiin boga boqol lix iyo lixdan haddaad soo saartiin boqol lix iyo lixdan kitaabkeenna dabcadiisan koobaad boqol lix iyo lixdan haddaynu soo saarno sideed jeeroo faacilku xadfan yahayba halkaa ku qoran sideeddaa jeer mas'alada shanaad ayaa ah cashirkeenna naa'ibu faacilka ah mas'alada shanaad sideedda jeer masalada shanaad idaa kaana alficlu mabniyan lilmajhuul faacilka waa la xadfaa haddaba eeg halkaa hore in faacilka la xadfo un ka soo warbixinaynay laakiin sababta faacilka loo xadfo kamaynaan warbixinaynin sababta faacilka loo xadfo bal hadda ila eg toddoba sababood ilaa toddoba sababood ayaynu halkan ku caddaynay oo faacilka loo xadfayo asbaabu xadfi اlfaacil waa asbaabta keenaysa in faacilka la xadfo faacilka maxaa loo xadfaa bogga boqol toddobiyo toddobaatan boqol toddobiyo toddobaatan asbaabu xadfi اlfaacil imaa lilcilmi bihi garasho la garanayo in loo xadfo faacilkii waa la xadfi maxaana loo xadfayaa garasho la garanaya waa lilcilmi bihi waa la garanaya kol haddii la garanayo faacilka waa la iska xadfi karaa falaa xaajata baahi adagi inooma hayso ilaa dikrihi in la sheego liannahu isaga macruufun waaba la garanayaaba naxwu qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo wa khuliqa alinsaanu insaankana waa la abuuray daciifan isagoo daciifa halkaa wa khuliqa daciifan markaynu eegno waa sababta koobaad ee faacilka loo jaray waa lilcilmi wa khuliqa insaanu daciifan u fiirso sababta koobaad maxay noqotay ee wa khuliqa daciifan aynu uleenahay faacilkii waa la jaray waa lilcilmi bihi wey lilcilmi bihi waa la garanaya wa khuliqa asalkeega maxaa la odhan lahaa kelmaddaa wa khuliqa ilaahay ina yidhi wa khuliqa marka layna yidhi wa khuliqa faacilkii baa xadfan kii wax abuurayay baa xadfan asalku wuxuu ahaa allahu aclam biاlxaqiiqa wuxuu ahaa wakhalaq allaahu faacilkii soo celi de wax abuurayey wakhalaq allaahu eeg alinsaana wakhalaq allaahu alinsaana wakhalaq allaahu linsaana ayay ahayd alinsaana wa khuliqa baan halkaa qoray wakhalaqa allaahu alinsaana bay ahayd eg wa alinsaanu bay halkan ina noqotay markaa وkلق الله الإنسaaن الlaه baa فaaciلa الiنسaaنna waa مفcuuل bه maنصuuba فaacilkaasaa la xadفay الله ah ficilkaa waxbaa laga bedelo xarafka koobaadna waa la goday ka qablaakhirkaana waa la kasriyey waxaa loogu dhawaaqay wakhuliqa alinsaanu baa loogu dhawaaqay wakhuliqa ficilka inta laga bedelay waa awalkiiyo qablaakhirka laamkaa allah faacilkii waa la xadfay alinsaan baa kolkaa naaibu aacil noqonaya oo marfuuc isku bedelaya wa khuliqa insaanu sababta allah loo xadfay haddaba waa maay waa lilcilmi bihi ficilka abuurka ah ayaa cid aan ilaahay ahayn oo wax abuuri karta ayaan jirin inaga xadfa markaa dee aacilka kol hadii la garanayo cid kaloo kula doodi karta ama looga shikii karaaba haddayna jirin ima lilcilmi bihi haddii loo cilmi leeyahay falaa xaajata baahi ilaa dikrii loo sheegaaba ma jirto liannahu isaga macruufun waa la yaqaanaa naxw qaala tacaala alle ayaa yidhi yuriidullaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka afudaydiyo ardayda qaar baa loo fahansiiyey ficilka xarafka koobaad haddii la godo inuu majhuul yahay yukhafifa bay majhuul moodayaan maaha majhuul xarafka koobaadoo qurihi qiimo male wuu inoo iman doonaa cashirkan aan ku baran doonaa wa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray daciifan isagoo daciifa waa su-aasheenna koobaad waxa faacilka loo xadfaa waa lilcilmi haddii la wada garanayo su-aasha labaad haddaan iminka idhaa roobbaa daay roobbaa da-ay xagguu ka soo da-ay inaan sheegaama muhiimba ah haddaanan jiha ujeedin bari iyo galbeed iyo koonfur iyo haddaanan ujeedin hoos iyo kor haddaan ka hadlayo roobbaa da-ay ma hoos buu ka soo da-ay baan odhan mise kor buu ka soo da-ay roobbaa xagga sare ka soo da-ay macna buuran male waa lagula yaabayo haddaad tidhaa roobbaa xagga sare ka soo da war xagga saradan maxaa kugu kalifay roobbaa da-ay uundhe sababtuna waxa weeye roobku hadduu da-o xagguu ka da-aa layska garanaya abuurba haddaad aragto cidda wax abuuraysa waa la garanaya waa lilcilmi bihi waxaa ka soo horjeeda jahli waima liljahli bihi jahli dartiina waa loo xadfi karaa waima liljahli bihi jahlina culima waa loo xadfayaa haddii adan geranaynba faacilka ka waran falaa yumkinuka suurtagalkuuma aha tacyiinuhu inaad caddaysaa sida suriqalbeytu gurigii waa la xaday suriqalbeytu markaad leedahay faacilka kii wax xaday ayaadan geranayn idaa lam tacrif markaadan geranayn asaariqa tuuga dee waad iska xadfi limaba garanaysa qofkii wax waa suriqalbeydun qof qodobka saddexaad wa ima liraqba jacayl in loo xadfo fii ikhfaa'ihi qarintiisa la jecel yahay lilibhaami si loo ibhaamiyo oo loo qariyo si loo ibhaamiyo iminka maalan maanta shir baynu lahayn nin baa isku dayay shirka inuu baajiyo isagoo ku xumaynaya dad gaara ah ama dadkii soo abaabulay kolkaa maalan ninkii hadal buu yidhi uu shirka ku baajinayo adigoo maqlaya hadalkii ayaa damacday inaad eh, waxaad doonaysaa ninkanna waa saaxiibkaayo inaad caddaysid ma rabtid hadalkana foolxumadiisa iyo dee inuu foolxuyina dadka u sheegta ad waar bal ka warrama baad odhanaysaa waxaana la yidhi maanta waxaa iyo waxaase kii yidhi haddabaad garanaysaa waxa la yidhi maad odhanaysa hebel baa yidhi ma odhanaysid sababta kugu kalifteed kaa u sheegi weyday waa maxay waa liragba waxaad jeceshahay fii ikhfaa'ihi inaad qariso lilibhaam si dadka aad uga ibhaam geliso ood uga qarisa dadka oon loo loo fahmin kuu yahay sida rukiba alxisaanu faraskii waa la fuulay waa goorma ayaad rukiba alxisaan odhan cali baa fuuliya muxamed iyo cadnaan odhan maysid idaa carafta markaad geranaysid araakiba ka fuulaya hayra annaka adigu lam turid ma doonaysid idhaarahu inaad caddayso qodobka afraad waa imaa lilkhawfi calayhi baa loo janaa inaad ka u baqaysidba lilkhawfi calayhi waad u baqaysaa haddii kursiga la jebiyo oo macalinkan kursiga lahaa uu dabeecad xun yahay ood garanaysid kii jebiyey macallinkuna uu u gacan qaadi maxaad odhan kursigii waa la jebiyey haddaad garanaysaa ka jebiyey sheegi maysid waa lilkhawfi calayhi waad u baqaysaa naxu duriba fulaanun hebel baa la garaacay idaa carafta markaad garanaysid adaaribaka garaacay ayra anaka adigu khifta calayhi waad u baday oo falam tadkurhu sheegi maysid isagaad u baqaysaa in la garaaco mas'alada culimo shanaad waimaa lilkhawfi minhu ee faacilka loo jaraya waimaa lilkhawfi minhu baqdin laga baqayo inay tahay waa baqdin laga baqayo maalanka kursiga jebiyey haddaad garanayso oo macallinku uuna dabeecad xumayn macallinka ugama baqaysid inuu macallinku gacan saaro laakiin waxaad uga baqaysaa inuu isagani ku dilo haddaad sheegto kursigii waa la jabiyey unbaad odhan isku hebel baa jabiyey odhan maysa ille wuu kaa wen yahay wuuna ku dilayaaye waymaa lilkhawfi minhu baqdinaad ka baqaysa inaad u xadafto sida suriqa alxisaanu faraskii waa la xaday idaa carafta markaad garanaysid asaariqa ka xaday falam tadkurhu ma sheegaysid khawfan minhu baqdin aad ka baqayso lisharihi sharkiisa maalan tusaale ahaan mas'alada lixaad wima lisharafihi shara uu leeyahay aawadii inaad u qariso waa shara uu leeyahay qof sharaf le ayaa shaqo xun qabtay sheegi maysid shaqadaa waa la qabtay oo sidaasaa loo qabtay mooyaane hebel baa qabtay odhan maysid cumila waxaa la sameeyey camalun camal munkarun la naco cumila camalun munkarun camal xun baa la sameeyey idaa carafta markaad garanaysid alcaamila kii sameeyey oo falam tadkurhu adan sheegin xifdan si aad u ilaaliso lisharafihi sharaftiisa mas'alada toddobaad waata inoogu dambaysee wa imaa liannahu iyo in loo jaro isaga laa yatacallaq bidikrihi sheegiddiisa kuma xidhna faa'idatun faa'iidaba sheegiddiisa wax faa'iide ah oo ku xidhaniba ma jirto naxu qaala tacaala alle ayaa yidhi waidaa xuyiitum marka laydin salaamo bitaxiyatin salaan marka laydinku salaamo faxayuu ku salaama biaxsana minhaa mid ka sii wanaagsan ow ruduuha ama isla iyada uun celiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kaste xasiiban qof xisaabiyo oo garanaya ayuu ahado xisaabinaya waidaa xuyiitum baan doonaya marka laydin salaamo halkaasi eeg xuyiya waa ficilkii majhuulka ahaa tumtuna waa naa'ibu faacilkii faacilkii waa la xadfayba markuu ayo ku salaamo markuu eeg cali ku salaamo ama mustafa ku salaamo ama yuusuf ku salaamo la odhan maayo maxaa sababay qofkan faacilka ah sheegiddiisa faa'iidaba kuma xidhna waayo islaamku wuxuu inoo jideeyey hadduu boqor ku salaamo hadduu shariif ku salaamo ama sheekh ku salaamo ama qof liitaa ku salaamo jawaabtu waa midun hadday laakiin jawaabtu kala duwan tahay oo sheekhana si gaara salaanta looga qaado maalqabeenkana si gaara salaanta looga qaado ka sharaftalana si gaara salaanta looga qaado faacilkaa faa'ida ku tacaluq ilahayda waa la caddayn lahaa guruub hebel hadduu ku salaamo sidaa uga qaad baa lagu ohan laha laakiin kol haddii salaantii ay isku midun tahay oo jawaabta la bixinaya iyo sida loo qaadaya ay isku midun tahay muhiim maaha faacilkaa salaanta bixiyey in lagu caddeeya wa idaa xuyiitum mar haddii laydin salaamoba ila muhiimku waa salaanta una ku salaamaya maahee bitaxiyatin salaan haddii lagugu salaamo faxayu ku salaama biaxsana minha mid ka sii wanaagsan ow ruduuha ama iyada celiya in allaha ilaahay alaa kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin xasiiban fadikru ladii kii in la sheego yuxayi salaamayey laa faa'iidata minhu faa'iida kuma jirto wa inama alqaradu ujeeddada iyo hadafku waxa weeyi uun wujuubu raddi taxiya salaanta celinteedu waajibnimadeeda likulli man yuxayi qof kastoo salaan bixinaya inay waajib ku tahay xukmuhu halkan waxaynu doonaynaa xukunkii baynu halkan doonaynaa iyadana inaynu ku darno xukmuhu waa naaibu faacilka xukunkiisa naaibu faacilka tacriifkii aan masaxee halkaa ku qornaa ee kitaabkeennan aan ka tagnay tacriifkaasi dabcaddeenna aaniyadaah buu ku jiraa laakiin dabcaddeennan uuladaah tacriifkiisu kuma qorna tacriifkii halkan aan ku qornay waxaa inooga muuqanaysa xukunkiisa inuu marfuuc yahay yakuunu wuxuu noqonayaa naa'ibulfaacili naa'ibulfaacilku marfuucan mid la rafciyo daa'iman si joogtaa ah, daa'iman daa'iman miimka alifku waa ku taagan yahay yakuunu wuxuu noqonayaa naaibulfaacili naaibulfaacilku marfuucan mid la rafciyo daa'iman si joogtaa ah. si joogtaa ah ayaa loo rafcinaya hayra annahu isaga ha ahaatee qad yujaru in la jaro ayaa la arkaa bixarfi jarin xaraf jaar in lagu jaro ayaa la arkaa zaaidin oo zaaida naaibu faacilka mararka qaar baa xaraf jaar lagu jaraa fa wuxuu noqoni majruuran mid la jaray lafdan lafdi ahaan marfuucan oo la rafciyey maxalan maxal ahaan way dhacdaa mararka qaar in xaraf jaar lagu jaro waa suurtagal baa lagu maa duriba min axadin baad odhan kartaa maa duriba min axadin bal ereygan waxaad macnaysaa maa duriba min axadina jaar iyo majruur hamoodina haddaan idhaahdo maalan maa duriba lama garaacin maa duriba lama garaacin min aadin qofna maa duriba min axadin qofna lama garaacin baan ku ihi duriba waa ficil majhuula axadinna waa ismi majruu waa ismigii naa'ibu faacilka ahaa ee marfuuca noqon lahaa mintaa yari waa zaa'ido waxay asalku maa duriba axadun buu ah wuu iska godnaa mintaa xarafka jaairka jaarka ah ayaa sidaynu dareemayno kolkaas suurtagal ka dhigtay in lafdiga majruur laga dhigo maxalkana marfuucu ka noqdo axadkaasi anwaacuhu noocyada naaibu faacilku uu noqonayo naaibu faacilku wuxuu noqonayaa culimo sideeddii ismi daahir wuu noqonaya naaibu faacilku sideeddii ismi daahir wuu noqonaya sideeddii ismi daahir waxaa kaluu naaibu faacilku noqonayaa sida aan dareemayno sideeddii ismi daahir naaibu faacilku uu noqonaya waxaa kaloo inu naaibu faacilku wuxuu noqonayaa sida aan dareemayno naaibu faacilku sideeddii ismi daahir wuu noqonayaa oo naaibu faacilka marka laga warramayo anwaacdiisa waa sideeddii ismi daahir waa kow waaa kalu noqonaya waa o waxaa kalu noqonaya afar iyo labaatankii damiir labiyo tobankii mutasilka iyo labiyo tobankii munfasilka waxaa kalu noqonaya qodobka saddexaad oo shantii ismushaaraa ah. waxaa kalu noqonaya qodobka afraad oo labiyo tobankii ismiga mawsuula intaa waxaa kaloo intaa u dheer saddex jeer oo muawal uu noqdo saddex jeer oo muawal noqonayo muawal saddex jeer saddex jeer oo muawala intaasaynu isku geynaynaa markaan ayo faacilka tiradiisii baa soo baxaysa afar iyo labaatan haddii aan u geeyo sideed labiyo soddon bay intaasi isku noqotay shan haddaan usii geeyo toddobiyo soddon bay isku noqotay haddaan usii geeyo toddobiyo soddonkii intaa sagaaliyo afartan bay isku noqotay saddex haddaan usii geeyo sagaal iyo afartankii sagaal iyo afartan haddaan saddex usii geeyo labiyo konton tirada guudee naa'ibu faacilku waa labiyo konton qaybood labiyo kontonkaa qaybood baa muhiima kolkaa ardaygu inuu ogaado inuu fahmi karayo ayaynuuna fahmi karaynin anwaacuhu ya'tii wuu imanayaa naa'ibulfaacili naa'ibulfaacilku isman daahiran isagoo ismi daahira ah wayanqasimu wuxuu u qaybsami alismu daahir ilaa amaaniyati aqsaamin sideed qaybood wahiya mufradun munsarifun waa mufrad munsarifa milu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi khuliqa alinsaanu insaanka waxaa laga abuuray min cajalin degdeg baa laga abuuray sa uriikum waan idin tusin doonaa aayaatii aayadahayga ee falaa tastacjiluuniha degdegina laba waa mufradun mufrad weeye ayru munsarifin aan tanwiinta qaadanaynin sida xufida waa la ilaaliyey yuusufu yuusuf waa la ilaaliyey min kaydi nisaai dumarka shirqoolkoogii baa laga ilaaliyey saddex waa jamcu taksiir almunsarif sida fudila waa la fadilay alrijaalu ragga calaa gayrihim baa laga fadilay waa alrijaal afar waa jamcu tagsiir oo hayru munsarifa sida uhiina waa la duleeyo waa la ihaanaystay ashucaraa'u gabayaaga fii tilka alqadiya qadiyaddan waa lagu ihaanaystay waa jamcu lmu'anas asaalim sida qudimat ilummahaatu hooyooyinka ayaa la horraysiiyey lix waa jamcu lmudakar asaalim sida yucadabu waa la cadaabayaa alkaafiruuna gaalada fi laakhirati aakharo in lam yatuubuu ila allah ilaahay haddayna u towbo keenin toddoba almuhanaa waa muhanihii sida biica waxaa la iibiyey qalamaani laba qalin baa min minadukaani dukaanka laga soo iibiyey sideed alasmaa lkhamsa sida jii'a akhuuka walaalkaa ayaa la keenay qabla yowmayni laba dharaarood ka hor ayaa la keenay halkaas sideeddii ismi daahir baynu ku aragnay aqsaamu damaa'ir damaa'irta qaybaheegii baynu halkana ku arki doonaa biidni illaahi tacaala yakuunu wuxuu noqonayaa naaibulfaacili naaibu faacilku damiiran mutasilan damiir mutasila sida milu qowlihi tacaala alle qowlkiioo kale wain caaqabtum haddaad ciqaabtiin fa caaqibuu ciqaaba bimili maa kiioo kale cuuqibtum bihi idinka laydin ciqaabay waa cuuqiba cuuqibtum cuuqiba waa naaibu faacilku waa tumta oo damiir ayuu noqday wa minhu ka mida naaibu faacilka oo damiirka ah qowluhu tacaala alle qowlkii uma ilayhi xagga alluunbaa turjacuuna laydiin soo celin doonaa wowga turjacuuna ku jira ayaa naaibu faacila ilan turjacuun waa majhuule waa damiir mutasila markaa ah. labadaa tusaale damiir mutasilaan ka soo qaadanay waxaan heli karaynay labiyo toban inaynu ka soo qaadanno halkaa halkaan labada damiir ka soo qaadanay labiyo toban baynu ka soo qaadan karaynay yakuunu wuxuu noqonayaa naaibulfaacili naaibu faacilku damiiran munfasilan damiir munfasila sida maa ukrima lama sharfinin ilaa caliyun cali mooye wax kale halkaasi ilaa anabay ahayd ilaa caliyun ma aha ilaa anabay halkaasi ahayd maa ukrima lama sharfinin ilaa ana aniga mooye wax kale waa damiir munfasila anadaasi saddex labiyo toban baan halkaana ka soo qaadan karnaa tusaale yakuunu wuxuu noqonayaa naa'ibulfaacili naa'ibu faacilku damiiran damiir mustatiran mustatira sida alla'iimu qofka la'iimka ee liita lam yukrama lama maamuuso ilaa khawfan baqdin minhu isaga laga qabo mooye haddaad aragto qof liitoo la maamuusayo baqdin laga qabo ayaa loo maamuusaya haddaba lan yukrama huwabaa halkaa ugu qarsoon waa mustatir jawaaz wa ka qowlihim hadalkoogoo kaleba weeyi lan uhzama aniga lay jebin maayo marnaba lan uhzama ereyga uhzamaa sidaynu arkayno naa'ibu faacilku waa ana mustatira waana waajib wa waxaa ka mida qowluhu tacaala alle qowlkiisaa ka mida naa'ibu faacilka mustatirka ah waydalwaxooshu marka duurjoogta xushirad lasoo xashiriyo bal ka sheekee haddaba alwaxooshu waa naa'ibu faacil ereygan alwaxooshu ah ficilkiisuna uu xadfan yahayoo xushirada dambe tu lamida ayaa ka xadfan ilayn ereyga idaaa ah, af carabiga ficilunbaa ku xige wa idaa xushirad marka la keeno alwaxooshu duurjoogtii xushirad marka la keeno xushirada dambe haddaba naa'ibu faacilkeegu waa hiya waxayna u noqonaysaa wuxuushta hore ayay u noqonaysaa waa mustatir jawaas afar iyo labaatankii damiir ayaan intaa ayr ka soo qaadanay ismun mubhamun waa ismi mubhama ismiga mubhamka ana intan yar baynu ka ishaaraynaa biidn illaahi tacaala waa ismun mubhamun ismigii mubhamka ahaa ukrima waxaa la maamuusay haada daalibu ardaygan waa la maamuusay calaa tafawuqihi sarrayntiisa darteed ayaa lagu maamuusay ukrima waa la maamuusay haada daalibu ardaygan waa la maamuusay calaa tafawuqihi sarraynta darteed baa lagu maamuusay haadaa waa ismu ishaarihii xubisa waxa la xidhay alladaani labadiibaa la xidhay saraqaa xaday almataaca alaabta alladaani waa ismi mawsuul oo naa'ibu faalica munixad waa la siiyey haadihi lmadrasatu madrasadan wisaama sharafin baa la siiyey wisaamu sharaf baa la siiyey oo waxaa loo siiyeyna dee sharaf ay leedahay aawadeed ayaa shahaada sharaf loo siiyey wadicad waa la dhigay haataani labadan alqadiyataani ee qadiyadood amaamal amaamalqaadi qaadiga hortiisa haataani waa ismigii ismi ishaaraha ahaa ru'iya waa la arkay haaulaa'i rijaalu raggan fi lmaxkamati maxkamadan lagu arkay haaulaa'idaa waa ismigii mawsuul qaala tacaala alle ayaa yidhi wasiiqa waxaa la kaxeeyey aladiina kafaruu kuwa gaaloobay ilaa jahannama jahanname ayaa loo kaxeeyey zumaran guruub guruub iyagoo ah waa aladiinadaasaa ismi mawsuula sumicad waxaa la maqlay allatii tii takalamad ka hadashay fi lfasli galaaska dhexdeeda ereyga allatii ah ayaa ismi mawsuula halkaanna waxaan gelaynaa misterka muawalka ah saddexdiisii ayaan xaggan dambena doonaynaa inaan ku yar ishaarno almasdaru lmuawal masderka muawalka ah almasdaru masderka almuawalu ee lagu awilayo bisariixi sariixu huwa waxa weeye an iyo walficlu lmudaaric ficilka mudaaric sida yuntadaru waxaa la sugayaa an yumira inuu midhaysto camalunaa camalkeennu yuntadaru waa majhuul an yumira camalunaa masder halkaa laga dhalaalinayo ayaa la idhaha masder muawalo naa'ibu faacila laba anna iyo wa macmuulayhaa labadeeda macmuul anna iyo labadeedii macmuul bay haddana noqonayaan anna iyo labadeedii macmuul ayay noqonayaan sida yuukhadu calayka waxaa laguu qabanayaa annaka adigu mutahaawinu mid fudayd fudaydsada inaad tahay wax yuukhadu waa ficilkii majhuulka ahaa annaka mutahaawinun masderka laga dhalaalinayo ayaa markaa sidaynu dareemayna naa'ibu faacila fa ta'wiiluhu ta'wiishiisu waxa weeye yu'khadu waa la qabanayaa tahaawunuka adiga fudaydsigaaga fatahaawunu tahaawunku huwa naa'ibu faacilin waa naa'ibu faacil liannahu isagu masderun mu'awalun waa masder mu'awala weeye yakuunu wuxuu noqonayaa naa'ibulfaacili naa'ibu faacilku jumlatan jumlo ayuu noqon naa'ibulfaacilku waa qodob kale oo inuu jumlo noqdona culimmadu way sheegaan naa'ibulfaacilku jumlo ayaa laga yaabaa inuu yahay naa'ibulfaacilku markuu jumlo noqonayo waa sidan oo kale naxwu qiila waxaa la yidhi laa tuhmiluu hadayicina waajibaatikum waajibaadkiinna ereyga haddaba qiilaah waa ficil majhuula naa'ibufaacilkuna waa laa tuhmiluu waajibaatikum jumladaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waidaa qiila lahu marka lagu yidhaa laa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi ardada qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu annaga uunbaaba muslixuuna hagaajinayna annaguunbaaba arlada dibu habayn ku samaynayna ilaa fircoon ayaa nebi muuse markuu la hadlayey nebi muuse markuu ka hadlayey wuxuu lahaa waxaan ka baqayaa inuu idinka fasahaadiyo maxay dhulka inuu idinka fasahaadiyo ayaan idinka baqayaa kolka wanaag iyo irshaad waa kii lahaa wamaa uriikum ilaa sabiila rashaad dariiqii saxda ahaa anuunba idinku hagaya buu lahaa fircoon waxaase idinka baqaya inuu xumo ninkani idiin keeno ama uu dhulka soo dirisiiyo waqiila waxaa la yidhi yaa ardo ardadii iyo dhulkiiyey iblacii waxaad liqdaa maa'akii biyahaagii liq haddaba qiila waa ficilkii majhuulka ahaa naa'ibu faacilkiisuna waa intan dambe ayuu noqonayaa waqiila yaa ardo blacii maa'aki iblacii maa'aki qaala tacaala alle ayaa yidhi waqiila waxaa la yidhi bucdan fogaansho ayaa lilqowmi aalimiin qoomka aalimiintaa u qiila waa majhuulkii jumladan dambe masaladaa jumlada ka hadlaysaa inay naacibu faacil noqoto mas'ale laysku wada waafaqsan yahay ma aha laakiin ogaada masalada waynu soo qaadanay inaguye yakuunu wuxuu noqonayaa naaibulfaacili naaibufaacilkuna shibha jumlatin shibhuljumlana wuu noqon naaibu faacilku waxaa kaluu noqonayaa wax shibhu jumlo la yidhaah ayuu noqonaya oo daraf iyo jaar iyo majruur ah ayuu noqonaya jaarun wa majruurba weeyi sida julisa waa la fadhiistay filkurfati qolka ayaa la dhex fadhiistay naaibu faacilku waa filkurfa wa minhu waxaa ka tirsan qowluhu tacaala walamaa suqita fii aydiihim markay aad u murugoodeen aayaddaa qur'aanka a ah tacbiirkeega markaad macnaynaysid waa halis walamaa suqita fii aydiihim markay aad u murugoodeen murugo badan markay dareemeen waxa weeye suqida walamaa suqida markii lagu daadiyey fii aydiihim gacmahooda markii lagu dhex daadiyey oo gacmahaasay ugu daadanayaan tacbiir kalea looga jeedaayo waa asaaniibta qur'aanku isticmaalay carabtii hore aad umayn isticmaali jirin suqida fii aydiihim qur-aankaa inoo keenay suqida fii aydiihim waxaa looga jeedaa murigo badan soomaaliduba way taqaanaaye waxay tidhaahdaa hebel farta ayuu dhexda ka qaniinay maxaa looga jeeda hebel fartu dhexda ka qaniinay marka lagu leeyahay fartuu dhexda ka qaniinay macnaheegu ma aha fartuu caadi u qaniinay waa murugada ayuu heer ka gaadhay uu farta dhexda ka qaniino kolka haddaba qofka fartiisa qaniinaya sidii wuxuu afku kaga duldhacay farta iyo gacanta ayaa laga dhigaya suqida waa la daadiyey fii aydiihim baa lagu daadiya iswada qaniineen weyaano de ku dhex daateen wey kolkaasaa murugo looga kinaayoonaya walamaa suqida fii aydiihim markay aad u murugoodeen suqida waa ficilka majhuulka ah fii aydiihimna waa naa'ibu faacilkiisii waa darfu makaanin daraf makaan buu noqon sida uqiima cindanaa waana lala soo degay ama agta iyadaa la soo degay waa cindanaa darfu zamaan buu noqon sida suufina waa la safray yowmulkhamiisi maalintii khamiista ahayd ayaa la safray halkaa naa'ibu faacilka waxaynu ku qaadanay labiyo konton labiyo kontonka waxaad ku darsanaysaa jumlo oo aanan moodayn marka hore inaan ku qoray laakiin inoogu qoran saddex iyo konton bay noqonaysaa shibhuljumlo oo saddexaan u qaybinayna ku sii darso lix iyo konton naa'ibu faacilkeenaasi lix iyo konton qaybood ayuu ku soo khulaasoobayaa naaibu faacilka qaybihiisu lix iyo kontonkaa ayay ku soo khulaasoobi doontaa biidn اllaahi tacaala atagayuraat waa isbedelada adaari'a ku soo cala alficli ficilka almabniyi loo bineeyey lilmajhuuli majhuulka ficilka marka majhuul laga dhigayo isbedelada ku dhacaya ayaynu halkana doonaynaa culimo inaynu wax kamida ku ogaano ama si aan ku aragno waa atagayuraatu isbedelada adaari'atu ku soo cala alficli ficilka almabniyi loo bineeyey lilmajhuuli majhuul ficilka haddii majhuul loo bineeyo isbedelaa horta ku dhaca isbedeladii baan ka hadlaynaa ficilkan horta majhuulka laga dhigaya amar maahae horta taa ogaada af carabiga sinaba suurtagal uma aha ficil amar inaad tidhaa majhuul baan ka dhigaya halkaa amar inaga dhiga maxaa soo hadhay markaa waxaa inoo soo hadhay ficil maadi iyo ficil mudaaric ficilka mudaaric tiradiisu waxay dooni ha noqotee laba qodoboo qura ayaa majhuul lagaga dhigaa labadaa qodobunbaa muhiima inaynu ogaano ficilka mudaaric marka uu majhuul noqonayo labada ariiqee majhuul lagaga dhigayo labada ariiqee mudaaricu uu majhuulka ku noqonayaana waa absad shay culimo halkanaynu ku arki doonaa biidn اllaahi tacaala waa mudaaricii oo majhuul noqonaya laba dariiqaynu ku qaadanayna labada dariiq waxa weeye waa damu awalihi xarafkiisa koobaad waa la damin damu awalihi damadaasi keligeed muhiimad ma aha muhiimad maaha damada ha eegina haddii la waayo qodobkaa soo socda majhuul noqon maayo eeg damu awalihi wa fatxu maa qabla aakhirihi labadaa qodob waa inay wada socdaan wa fatxu maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa ka ahaaday waa in la fadxiyo qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa ka ahaaday waa in la fadxiyo wa fatxu maa qabla aakhirihi haddaba damu awalihi wa fatxu maa qabla aakhirihi baynu nihi fatxaha waxaa la yidhaha walow muqadara haba ahaato muqadara hadday doonayso walow muqadara haba noqoto walow muqadar mid la qadarayaba ha noqoto oo mararka qaar baa fadxaha la qadaraa bes mudaaricu majhuul intuu dooni xuruuftii soo aatay ama ulaai ha ka socda rubaaci ha ka socda khumaasi ha ka socda sudaasi ha ka socda haddaad majhuul mudaaric rabto labadaa qodob uuna eego yadribudi maxaad odhan haddaba yadribu ficilku markuu yadribu yahay ilan waa mudaarici een majhuul ka dhigayo waa inaan yadaana godo ra'daana aan fadxiyo markaa unbu majhuul noqoni maxaan ugu dhawaaqayaa markaa yudrabu baan odhanayaa yudrabu inii waqatli sulaykan uma acdiluhu ka hawrin yudrabu lamaa caafat ilbaqaru waa yudrabu siduu gabayaagu tilmaamayo yudrabu waan awelkiina waa la goday qabla halkan waxaa laga yaaba ardayda qaar inay yidhaahdiin waa nin qablalakhirka naga daayo waa ka saddexaadkana dheh saddexaadka ilan yadribu kii saddexaad waa raaga soo maa war awelkana waa la godayaa dhe saddexaadkana waa hee waa la fadxinayaana dhe malaa saddexaadka ka fudud inaynu nidhaa warmay qaaciide maaha saddexaad haddaad tidha indalaqaa kuu iman indalaqaa yandaliqu halkeen maxaan samaynay yandaliqu kelmadda yandaliqu ah haddaan majhuule ku idhaa ood saddexaadka qaadato maxaad samayn saddexaadki waa kii saddexaadku dada maaha dee daadii looma baahna qablalaakhirku waa laamka ka u dambeeya kaka horeeya ayaa qaaciide ah meeshuu dooni ha tago markaa majhuulkii sidaa ayuu horta inoogu soconaya hadduu mudaaric yahay labadaa tallaabo qura ayaa lainooga baahan yahay fadxaha aanku idhi walow muqadara maxaan uga jeedaa yaquulu haddaad majhuulayso yaquulu yaquulu haddaan majhuul ka dhig ku yaquulu waxaad odhanaysaa majhuulkeyga maxay yuqaalu baad odhanaysaa eh, yuqaalu baad odhanaysaa yuqaalu haddaba markaan yuqaalu idhaahdo damadii waan hayaa oo waa ya away fadxihii qablalaakhirkii la fadxin lahaabaa alif noqday alifkuna xaraka ma qaato sida horey loo yidhi fakaannanii alifun walaysa bimumkinin taxriikuhu alif baanahay suurtagalna maaha in la xarakeeyaa hadduu ficilku maadi yahay baa ii dhiman markaa hadduu maadi yahay ayaa ii dhiman dariiqyo fara badanbuu maadigu marayaa dariiqyada maadiga bal haddaan eegno halkan aa inoo wada qorayo kolley atahayuraatu isbedelada adaari'a ku soo dariyaya cala alficli ficilka almabniyi loo bineeyey lilmajhuuli majhuulka loo bineeyey idaa kaana markuu yahay alficlu ficilku mudaarican ficilku hadduu mudaaric yahay yudamu waa la damini awaluhu bilowgiisa ficilka mudaaric awalkiisa waa la damin wayuftaxu waa la fadxin maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa walow kaanat ilfatxu fadxuhu haba ahaato muqadaratan mid la qadarayo sida yuftaxu waa la fadxinayaa iyo yudrabu waa la garaacayaa iyo yuftaxu waa la furayaa iyo yudrabu waa la garaacayaa iyo yukhraju waa la saarayaa iyo yunsaru waa loo hiilinayaa iyo yuqaalu waa la odhanayaa iyo yukhaafu waa laga baqayaa ayoo kale mudaaricii halkaas aban kaga baxnayba maadigii baynu isku soo hadhnay idaa kaana alficlu maadiyan ulaaiyan hadduu ficilku yahay maadi ulaaiya oo saaniihi alifu eegag u fiirsa shardiga hadduu maadi meesha yimaado oo uu yahay laakiin maadi ulaaiya aaniihi alifu waa saddex arafoo ka saddexaad uu alif yahay wey saddex arafoo ka labaad ka labaad uu alif yahay waa qaala iyo baaca iyo wixii lamidka ahaa ficilku hadduu qaala oo kale ama baaca muna maadi ahayn muna ulaai ahayn muna xarafka labaad alif ahayn aanihi alifu markaad majhuulaynaysa waxaad samayn koobaadna waad kasrin kumidi ka dambeeyana ya reeban baad ka dhigi maxaan odhan qaala markaan majhuulaynayo qiila baan odhan waa majhuulinaaybu faacil buu markaa u baahay qiila baaca maxaan odhan markaa biica baan odhan markaana biica waa dariiq haddaan doono waxaan heli karaa inaan koobaadka godo kuwa midig ka dambeeyana aan wow reeban ka dhigo oon qaala maxaa idhaha markaa quula waa dariiqan ku majhuulayn karo baacana maxaan odhan buuca waa dariiqan majhuul kaga dhigi karo ishmaam wax la yidhahna waa jiraa lakiin kolley kitaabkeenna kumaan caddaynin saan u ma hubo waxaan ku idhi idaa kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi ulaaiyan ulaaiya aanihi kiisa labaadna alifun uu yahay yugsaru awaluhu awelkiisa waa la kasrin wayujcalu aanihi aanigana waxaa laga dhigi yaaan saakina ya reeban yugsaru awaluhu awalka waa la kasrin wayujcalu aanihi yaaan saakina aanigana ya reeban ka dhig qaala qiila baaca biica bs milu qiila siila siima biica niila oo kaleba weeye qodobka saddexaad idaa kaana alficlu hadduu yahay maadiyan ulaaiyan maadi ulaaiya oo dee aanihi ayru alif baa halkaa kuugu jirta ilinkii aanigu alifka aha kaa hor u ahaaye aanigiisu una alif ahayn ow rubaaciyan ama rubaaci dhan hadda u fiirsan labada aqdo ulaaigii soo hadhay ee qaaloo kale ka soo hadhay iyo rubaaci dhan hadduu yahay maxaa lagu majhuulay yudamu awaluhu awalka waa la damin yudamu he awaluhu awalkiisa waa la damin yugsaru maa qabla aakhirihi qablaakhirkana waa la kasrin kolkaa daraba maxaan odhan duriba akramana maxaan odhan akrama waa rubaaciye ukrima daxraja maxaan odhan duxrija qaatala maxaan odhan haddaan awalka godo oo aanigu alifya dee wowbaa loo akhriyaya taasi waa xarakada xukumaysa qaatala quutila baan odhan yudamu awaluhu iyo yugsaru maa qabla aakhirihi sida duriba qutila nusira ukila ukrima ukhrija duxrija quutila oo kale qodobka afraad idaa kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi idaa kaana alficlu maadiyan ficilku hadduu maadi noqdo khumaasiyan khumaasiya maadi khumaasiya awaluhu bilowgiisuna taaan masiidatan ta ziyaadaa ay tahay waa takalama iyo tacalama iyo takharaja iyo tajanabe iyo eeg haddii takalama oo kale yudamu awaluhu awalka waa la damin yudamu aaniihi ka labaadna waa la damin yugsaru maa qabla aakhirihi qablaakhirkana waa la kasrin saddex tallaabuu u baahday waa khumaasi ta laga bilaabay yudamu awaluhu yudamu aaniihi yugsaru maa qabla aakhirihi tacallama maxaan markaan majhuulaynayo tuculima labada isku xiga waa inaan godaa laamkana aan kasriyaa tuculima takalama maxaan odhan tukulima taqaatala maxaan tuquutila tadaxraja maxaan tuduxrija shan idaa kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi khumaasiyan khumaasiya ficilku maadi khumaasiya buu noqday ow sudaasiyan oo budia lagu bilowday bihamzati waslin hamzatulwasli wa kaana uu yahayna saxiixalcayni mid saxiixulcayna duma awaluhu awalkii duma awaluhu awalkiisa waa la damin waa damu awalihi buu halkaan inoo qoranaya waa duma awaluhu awalkiisa waa la damin duma haaliuhu kiisa saddexaadna waa la damin kasru maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisana waa la kasrin sida uctudila ictidala mahaysa kow awalka god saddexaadkoo ta'da ana god qablaakhirkoodi alka ana kasri uctudila istakhraja maxaan ustukrija indalaqa maxaan unduliqa ugu dambayn waa tallaabadii lixaad idaa kaana alficlu ficilku hadduu yahay markuu yahay maadiyan maadi khumaasiyan khumaasiya budia lagu bilowday bihamzati waslin wa kaana uu yahay muctala mid muctalulcayna duma awaluhu awalkiisa waa la damin duma ow kasru aw ishmaamu aaliihi xarafkiisa saddexaad saddex weji baa ku bannaan in la damiyo in la kasriyo in ishmaam lagu akriyo kasru maa qabla akhiri qabla akhirkana waa la kasrin ikhtaara maxaad odhan ikhtaara kow awelka inaad goddaa waa lagama maarmaan ikhtaara awelka inaad goddaa waa lagama maarmaan ikhtaara soo maynaan odhan awelka marka la majuulaynayo awelka in la godaa waa lagama maarmaan maxaa la samaynaya isagu hamsaha lama godayo ta'daa ma haysa xarafka saddexaada saddex baa ku bannaan inaan godo inaan hoos dhigo inaan ishmaam akriyo maxaan odhanayaa markaa haddaan godayo saasaan odhan ukhtuura haddaan kasrinayana saasaan odhan dee alifkan ikhtaare ku jiraan marka godaalkuu ka horreeyo wow akhrismaya marka kasrau ka horraysanaya u akhrismaya ukhtiira ishmaamkuna waxa weeye sidaa anoo qora ukhtiiradii ma arkaysaa tiiradii umantaadii kasriyeygii uma daciif ka dhigay tiira eg debnaan soo godi markaan ta'da marayo sidii waxaan daminayo uh tiira uh tiira eg tubaa eg tu yar daciifaa ku jiraysa meesha godaal iyo kasraa laysku darayaa macnaheegu weeye laakiin ninka indhoolihii ima fahmi karo ka indhaha qaba unba ay arkaya inaan debnaan soo yar yuubiyo sida damada uh tiira uh tiira tiira eg tiira eg uh tiira odhan maayo uh ti eg odhan maayo tiira markaan tada marayaan ogaan soo yaryuubaya ka indhaha qaba ay fahmaya ishmaamka waxaan ku idhi waa lixdaa qodob ayuu cashirkeennu ayuu ku egyahay waxaad laakiin u fiirsatiin culimo ama aad si fiican ugu fiirsatiin waxaa la yidhaahdaa lixdaa tallaabo ficilka majhuulka laga dhigayo laba qodob awelka xarafka koobaad bay ku dhacaan laba qodobna xarafka saddexaad bay ku dhacaan laba qodobna xarafku midi ka dambeeyay ku dhacaan hal qodobna xarafka labaad bay ku dhacaan waa intii intaa la odhan jiray halka ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennu wallahu tacaala aclaa waclam